ikhtalaftum wa ana bayna adhurikum waantum bacdii ashaddu ikhtilaafa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa xaqiiqo ah dadka bini'aadamka iyo basharku inay ismaan dhaafayaan oo iskhilaafayaan intuu rabbi subxaanahu wa tacaala u naxariistay mooye arrinta isku dhaca iyo iskhilaafka iyo kala tagga iyo aaraada kala duwan ee iska hor imanaysaayo waxyaabaha noocaasoo dhanba waa arrin kowni oo qadari oo dhacaysa walaa shakka fii dalik laakiin khilaafkii iyo isku dhicii iyo ismaandhaafkii iyo isqoonsigii waxaa la rabaa in lagu soo dabaalo lagu xakameeyo shareecada iyo kitaabka rabbiga subxaanahu wa tacaala nabigu wuxuu leeyahy salawaatuullaahi wasalaamu calayhi aniga gadaashayda bimacnaa anugu markaan dhinto ciddii sii noolaa tahay waxay arki doonaan ama dadkaa arki doonaan khilaaf aad u fara badan iyo muslimiintoo kala tegaya ama wax kala tabanaya iyo isku dhac bay arki doonaan xagga aaraada ah caqaa'idka ah camaliyaadka iyo furuucda lagu kala tago ama arrimaha siyaasiga ee wixii la mid ah nabigu wuxuu uhi laakiin badbaadadu waxaa weeye ninkii ku dhagaaya uu ku badbaadayo sunnadaa sunnadayda iyo sunnada alkhulafaa'i alraashidiin maalin maalmaha ka mida ayaa nabigu nin su'aal weydiiyey kadib ninkii baa su'aashii ka jawaabay abubakar iyo cumar baa ka mid ahaa raggii markaa rasuulka la joogay salawaatuullaahi wasalaamu calayh nabigu wuxuu yidhi ninkii aan su'aasha weydiiyey abubakarum muxuu ku jawaabay nabigu sidaasuu yidhi buuhi su'aal labaad buu nabigu cumar iyo kayrkii weydiiyey cumarna fikraddii abubakar ku jawaabay mid ka duwan buu asna ku jawaabay saddex saxaabi ama afar saxaabi ayaa mid kasta wuxuu tilmaamay jawaabtu uu soo celiyey ninkii wax la weydiiyey inuu caynka iyo caynka ay ahayd nabigu wuxuu idhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi anoo idin dhex taagan oo nool baad iskhilaafteen muslimiinay markaan dhintoon idinka tago ayuu khilaafkiinnu ka sii dari doonaa bimacnaa in laiskhilaafayo dadku wax kala tabanayaan wax xaqiiqa jirtoon la inkiri karin wey laakiin hadduu khilaafku yimaado maxaa xal ah way waxa laga hadlay ibnuqayim raxmat ullahi calayh wuxuu leeyahay waquucu اlاkhtilaafi bayna الnaasi amrun daruuriy laa budda minhu litafaawuti iraadatihim wa afhaamihim wa quwa idraakihim walakina almadmuuma bagyu bacdihim cala bacd wa cadaawatih wuxuu leeyahay shiikhu in khilaafku uu dadka dhex dhaco oo dadku iskhilaafaan isku dhacaan waa arrin daruuri oo labagooraba dhacaysa oo meel lagaga baaqsado iyo meel lagaga badbaado aan lahayn maxaa yeele dadku waxaa kala duwan fahamkooda waxaa kala duwan binyadooda khilqiga ah ayaa kala duwan dareenkooda waxaa kala duwan rabitaankooda waxaad adigu doonaysa nin baa diidan waxa adiga kula quman ee kula toosan nin buu la qalloocsan yahay waxaa kala duwan buu sheekhu leeyahy awoodda dareen ay leeyihiin baa kala duwan laakiin sharcigu kuucayo waxaa weeye inay dadku isku xadgudbaan oo isku kala fogaadaan maxaa yeelay walaakina almadmuuma bagyu bacdihim cala bacdin wacadaawatuh waila faida kana alikhtilaafu cala wajhin la yuؤddi ila الtabayuni wataxazub وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة sheekhu saasuu leey laakiin iskhilaafku iyo ismaandhaafku hadduu yahay mid aan keenayni in la kala tago oo la kala dhinto aan keenaynin in kooxa la noqdo iyo guruubyo kala duwan iyo jamaacaad kulligoodba mutanaaxiroo iska imanaya iyo dawaa'ib iska hor imanaya midka asagaa wuxuu leeyahay dhib ma laha hadduusan iskudhac keenaynin iyo kala tag iyo tabaayun dhib ma laha hadduu tabaayun iyo kala tag iyo kala dhimasho uu keenayo midka asaga ah sheekh wuxuu leeyahay waa mushkila marka qasadkaadu u yahay ilaahay aad adeecdi rasuulkan aad adeecdi khilaafkaad iskhilaafteenna fahamkiinna kala duwan uu keenay laakiin hawsha aan lagu kala tegin oon la kala dhimanin sheekh wuxuu leey lam yadura dalika alikhtilaaf fainahu amrun laa budda minhu fi nash'ati alinsaaniya dhismaha iyo qayb bini aadamka ka mida jidhkiisa iyo caqligiisa iyo garashadiisa wey arrinta ayada walaakin ida kaana alaslu waaxida wاlgaayaة اlmaطlubaة waaxida wاlطariiq اlmasluukaة waaxida lam yakad yaqacu اkhtilaaf wain waqaca kana اkhtilaafa laa yaduru kama taqadama min ikhtilaafi الصaxaabati wuxuu leeyahy sheekhu inta badan marka xaqiiqada loo dhabbagalo dadku asalkay ka duulahayaan iyo meeshay ka ambaqaadahayaan hadday midaysan tahay danta ay leeyihiin iyo ujeeddaday beegsanayaanna ay midaysan tahay waddaday ujeeddadaa u qaadayaanna ay midaysan tahay inta badan khilaafa ma yimaado bimacnaa ruuxu wuxuu ka duulayo iyo meeshuu ka ambaqaadayo hadduu iyo ruux kaleba ay isku mid yihiin dantaad doonaysa iyo taan anugu doonayana ay isku mid tahay waxaynaga maqan waddadaynu u marayno iyo ariiqaynu u adeegsanaynana uu isku mid yahay sheekhu wuxuu leeyahay inta badan khilaaf ma dhaco maxaa yeelay meeshaynu ka ambaqaadayna waa midaysan tahay waxaynu doonayno waa midaysan yahay waddada iyo wasaa'ishaynu adeegsanay ayadna waa midaysan tahay khilaafku sheekhu waa yar yahay buu xilligaa asaga inuu dhaco hadduu dhacana khilaaf yimaadana innagoo waddadii ka midaysan oo ujeeddadii ka midaysan oo haddana ka midaysan ee asalkii aan ka ambaqaadayna saddexdaaba innagoo ka midaysan haddana hadduu khilaaf dhaco khilaafka nooc arintaa arrintaa ku yimaadaaye ama dhacay wuxuu noqonayaa buu khilaafan ummadda dhibin dhibna aan keenin burbur iyo kala tagna aan geysanin sida ay saxaabadu masaa'il fara oo diinta ka mida iskugu khilaafi jireen isugu dhici jireen wamaca daalika ma aysan kala tegi jirin buu leeyahy maxaa yeelay meeshay ka ambaqaadayaan baa midaysnayd asal ee danta iyo haayaday leeyihiin baa midaysnaa waddadaa iyo ariiqa ay adeegsanayaanna waa midaysnaa darteed khilaafkii saxaabada ka dhex yimid oo dhan wuxuu ahaa khilaaf aan burbur keensanin boqolkiiba wuxuuna leeyahay faina alsla aladii banow calayhi waaxid wa huwa kitaabu اllahi wa sunnatu rasuulih asalkay wax ku binaynayeen kana ambaqaadayeen saxaabadu wuxuu ahaa hal asal oo ah kitaabka rabbigay iyo sunnada nebi maxamed in laga amar qaato laga dhuxul qaato laga dhimbil ayaga wax lagu qaybsado waalqasdu waaxidun ujeeddada iyo dantay lahaayeenna waaxid bay ahayd wa huwa taacat ullaahi wa rasuulih nin kastoo saxaabi ah oo ninka kale walaalkii ah masale ku qabsada ama arrina isku maandhaafoon oo isku qallacaan nin kasta wuxuu tooganayay wuxuu lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowow hebel inaad arrintaa ku qabato ama aad kala hadasho rasuulkii rabbi ku raalligeli bay ka ahayd ee dana shakhsi ah ku dhiso adugu aad nacfi ka heshid dunyawi ah ee kooxdaada ha xoog badato hawshaada ha kuu socoto magacaada ha jiro khayrkaana cagta hoosteeda ha galo kama ahayne waxay ka ahayd hadday xataa iskhilaafeen oo wax isweyddiiyeen saxaabadu waxay ka ahayd ilaahay raalligeliya subxaanahu wa tacaala bacdamaa ilaahay raalligelisana rasuulkiisa raalligeliya wadaday u marahayeen arrintaana waxay ahayd bule wariiqu waaxidun wahuwa annadaru fi adilati alqur'aani wasunnati wa taqdiimuha cala kulli qowlin wara'yin waqiyaasin wadawqin wasiyaasa wuxuu leeyahay sheekhu waddaday adeegsanahayeenna waxay ahayd aladila alqur'aaniya war hebelow waxaan ma bannaano shaygan waa waajib iyo shaygan waa xaaraan waa karaaho munaasab ma aha markuu saxaabigu leeyahay saxaabi kalena ka soo horjeedo arrintaa uu ku haysto labuba waxay daliishanayaan qur'aan iyo sunnay ahayn anay ila quman tahay ma ahayn danaha xisbigaygaga taageeraysaa ma ahayn danaha qoyskayga qabiilkaygaga wax u qabanaysaa ma ahayn maslaxadaiyo interes baa anay igu jira ma ahayn anugu nin aqoon laha iga amarqaada ma ahayn anaa kaa qabiil badanee hebeloo meesha ka leexa ma ahayn waxay ahayd sheega inuu xaaraan yahay ama bannaanayn ama uusan saxanayn maslaxana uusan ahayn ilaahay aayaddiisa qur-aankaa tusaysa xadiidka nabi maxamed baa tusahay hawshu waa sidaa niyoo ka noqo haddii fahamkii laysla fahmi waayo oo la midoobi waayo haddana maysan kala dhiman jirin maxaa yeeley ujeedadu waa waaxid adiladu waa waaxid waddada la adeegsaday asalka laga duunaya waaxid weeye maysan aqoonin buu sheekhu kuleeya saxaabadu in kitaabka rabbiga iyo sunnada qowl laga hormariyo qowlu fulaan sheekh fulaan baa sida yidhi socon mayso kaa'inan man kaan hebel baa sida yidhi agtooda kama soconaynin sheekh baa ii fadooday kama soconaynin ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacala iyo rasuulkiisii baa yidhi baa agtooda ka soconaya ra'yi iyo qiyaas iyo dawq iyo dhadhan adugu iyo waxa adugu ka helayso iyo waxa adugu danaynayso midna kama jirin bayna saxaabici eh. siyaasad iyo maamul iyo dan khaasana kamaysan lahayn hadalkaas waacaqa almursala mujalladka labaad buu ku qoran idan khilaafka muslimiinta dhex yaallan oo dhan marka la fiiriyo waa khilaaf ku dhisan albaqyi wاlظulm wاlxasad ku dhisan wey shaygu hadduu yahay ra'yi isweydiin iyo in wax laisweydaarsado oo fikirka iyo ra'yiga laysdhaabsado oo la wada tashado khilaaf madmuuma asagu ma aha laakiin in laisku xadgudbo siduu sheekhu soo sheegay ibnuqayim raxmatullahi calayhi shamsudiin uu soo sheegay waxaa weeya markay keento inaynu kala dhimanno ama gacankaadal u yimaado ama jaa'ifayn iyo caraatan iyo afka dagaalan u yimaado ama tahaajur iyo taqaatuc iyo kala tag u yimaado markaas weeye markuu khilaafku madmuum noqonayaay midkaana waxaa keena albaqyu wاlظulm ayaa keena alimaam ibnu taymiya raxmat calayh oo culimmadii timid ahaa bacdamaa bacda alhijra oo sanoobuu geeriyooday ee alimaam ibnu taymiya raxmatullah calayh ee wuxuu leeyahay khilaafka muslimiinta ku yimid oo dhan baan dib u fiiriyebu waxyaabaha muslimiinta iska hor ama kala geeyo o dhan baan baadhaybu inta khilaaf ee ummadda kala jebisay ee baabiisay ee burburisay kulligood waxay ku dhisnaayeen buuri albaqi xadgudub nin kasta inuu dardaro oo xaqiisii dhaafo aan taraaro waxaadan lahayn aad sheegato wixii aad lahayd aad ka booddo inaad xadgudubto xuduud shariica alislaamiya oo dhan aad ka tallaabsato ayib taasaa keenta buu leeyahay wa anta ida ta'ammalta maa yaqacu min alikhtilaafi bayna hadihi اlumma culamaa'iha wa cubbaadiha wa umaraa'iha wa ru'asaa'iha wajadta akarahum min hada اdarb أو بغير تأويل كما بغت الجهمية على المتسننة في محنة الصفات والقرآن وحوليها مركا أضو إيش كمده أضو لبقشه خلافك أمة جبيي كلا جبيي بربرية بابيي wuxuu noqonayaa buu hi alkhilaafka loo yaqaana khilaaf albaqyi wاlظulm haddaad doonto eeg buu hi khilaafka dhex mara boqorradii muslimiinta madaxweynayaashii muslimiinta soo maray iyo dagaallihii u dhexeeyey kan baa mid tuulo qabsanaya kana la weeraraya dawlad baa la dumanaya mid kalaa dhismaysa tii kale mid baa afgembinaya khilaafkii dhex maray iyo isku dhici dhex maray boqorradii muslimiinta ahaa dib u fiiri buuri culummada hardamaysa ee lagatamaysay looltamaya laftirkoodu khilaafka u dhexeeya fiiri buu dib u fiiri umarada rucashada muslimiinta cubaadda kuwa cibaadaysta zuhaadda ah khilaafka dhex taagan jamiica abaqaati almuslimiin abaqaadka muslimiinto dhan bal fiiriyo wuxuu leeyahay markaad dabagasho u dhabagasho ood munsif tahay nin garsooraya oon xaqiiqada ka indhalaabaynin waxaa kuu caddaan buu yidhi in uu yahay khilaafka ku dhisan xadgudubka saloolashada iyo fanashada meelaadan mudnayn ka gaasiridda iyo ka gaabidda xaqaadan lahayn xaqaad eh, lahayn aad ka gaabiso arrimahaasoo dhan u fiirsa buui jahmiyadii nimankii mucailada ahaa ee sifaatka rabbiga asmaadaba diiday waxay ku xadgudbeen ahlusunna waljamaaca asifaatiya nimanka loo yaqaane mubitada ee qur-aankii sunnada waafaqay bay ku xadgudbeen ilaa badhna ay laayeen oo seef ku dileen badhna xabsi ku dileen badhna ay shaabuun oo jeedal kala daaleen oo yidhaahdeen inaad ilaahay sifaatkisa sugtaan subxaanahu wa tacaala waa tashbiih mushabbihaa tihiin idan waxaad tihiin zanaadiqaynama ridoobe in la laayaad astaahisha waa xadgudub waxaad u fiirsataa wakamaa bagat الnaasiba calى caliyin wa ahli beytihi nimankii amowiyiinta ahaa qaybo miduna ka mida ama reer shaam nasbi baa ku badnaa bimacnaa in cali la gooyo la naco laga tabarru'o barbar qayb ka mida ay yidhaahdeen maba ahay nin muslima oy bar ku fogaadeen hadday mucaawiya iyo cali isku dhaceen oo isku qabteen arrin muslimiin calina uu saxnaa marka loo dhabbagalay adilada mucaawiyana u ahaa nin mujtahidoo khaldamay makfuurun lahu lahu ajrun waaxid inaad adugu gudubto oo sayidinaa cali ku fogaato ood ama islaamnimada ka saarto ama xaqiisii aad ka bahdishood ka baksidaay dulmi iyo baqi wey walala muslimiina wanasacnaa maa fii suduurihim min hillin ikhwaana calaa sururin mutaqaabiliin dad walaalay ahaayeen arrimaa u dhexeeyey inaad ka garsoortaa lagaa doonay dhexdhexaad ka noqoto haddii aad awoodi weydo inaad ka gaabsataa lagaa rabay sheekhu wuxuu leeyay waxaad kaloo fiirsaa wakamaa qad tabqi almutashabbihatu المشبهة على المتنزهة وكما قد يبغى, يبغي بعض المتصننة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به حتى شيخ حلقة يا asxaabu alxadiid wa ahlu lxadiid wa ahli sunnati waljamaaca inay mararka qaarkood ku xadgudbaan ahlulbidca oo adoo le waxaanay salafi baan ahay ama asxaabu alxadiid baan ahay aad ku xadgudubto ood noqoto baaqi cala alashcariyati walmuctasilati wahayrihima liannu ilaahay subxaanahu wa tacaala likulli shay wuxuu u yeelay qadar iyo xad aan la dhaafi karin adoo xaqa leh inaad ku xadgudubto fii isticmaali alxaq waa khalad muxiq baad noqon kartaa xaq ku taagan oo ariiq saxan ku taagan laakinaka qad tufrid fi isticmaali alxaq awoodda aad leedahay xaqnimada ah istikhdaamkeeda iyo adeegsigeeda inaad ku xadgudubtaa laga yaaba waa arrin loo baahan yaho in la tilmaamo loo baahan yahay dahabi nin imaama muxadid ah ayaa wuxuu leeyahay ninka yaxya bnu xaatim ah wuxuu ahaa nin salafi ah oo muxadis oo faqiih oo mujtahidah laakinahu kaana wuxuu ahaa buu leeyahay nin xuduudda tallaabo oo xadgudba markuu radinaya fii mukhaalifiih walxaqu yuqaal marka shayga qadarkiisa waa inaan dhaafinin qolyaha mushabbihada waxaa laga yaaba mutanasiyada inay ku xadgudbaan qolyaha mutasannimada waxaa laga yaabaa inay sunnada ku taagaan inay barhkood ama bar ahlulbidca ku xadgudbaan ayagu inay isku xadgudbaan muhiimaddu waxaa weeye dulmiga iyo burburka iyo dhibka iyo kala tagga badankii wuxuu ka yimaadaa inaad adigu xadgudubto ood garatarooto ood horor saa'ila noqoto ood xaqaadii ka tallaabsato oo waxaadan mudnayn aad haabato soomaalidu waxay tidhahdaa markay leeyihiin xigtada iyo dadka qaraabada waxay isku gafaan ay ka sheekaynayan waxay yidhahdaan xigto waxay isku gaftaa bay dhaheen waxaan lahaynin haabashadii iyo wax lahayo hagrashadii wiilkii gabadha guursaday ee inanta reerad guursaday waxaa laga rabaa inuu qaraabadii iyo ahalka xidhiidhiyo oo ka war doono sodohdii iyo iyo seedigii iyo dumaashidii xigtadii oo dhan ka xishooda la doonaya oo nin ixtiraam reerka u haya noqdo wixii xandha adduuna ama shidina ama lacag u heli karaya kaalmo adduuna reerka kaalmeeyo booskii looga baanaa aduu ka soo bixi waayo asagoo akoonku u buuxa ama jeebku u buuxa wixii uu la bakaylo oo nin gacanadag adag u noqdo waa nin hakraday wuxuu awoodhay wuxuu hayay buu hakraday bimacnaa uu la hadhay oo xanibay qaraabadu laftirkeedu iyo xigaaladii xigtadu wiilku wuxuusan hayninba hadday ka dalbaan oo liahay guriga waa inaad caddaysad madoobayso gabadha laftirkeeda waa inaad ka dhigto ruux dahabo taaganba meel muuqataba waa in la waaya dahab aad ka buuxiso intaasoo baabuur waa inaad keento intaasoo shee waa inaad qabato yacni wuxuusan heli karin oo awooddiisii ka baxsan hadday ahalku iyo xigtadu ka dalbadaan wiilkii gabadha guursadayna meeshaa dhib baa ka imanaya waxyaabaha laisku gefo marka waxay noqotay ninku wuxuu heli karay inuu hakraday ahalkuna ay haabteen oy laaceen u hanqaltaageen wuxuusan awoodi karin bimacnaa waa baqi xadgudub weeye idan waxaynu leenahay xadgudubka noocaasa waa in la iska ilaaliyo taa macnaheedu ma aha inaynu leenahay ruuxa mukhaalifka ah eed u aragta xaqa inuu garamaday ama khaldan yahay lama radiyi karo oo yac lama odhan karo lama hor istaagi karo macnaheedu ma aha in mukhaalifka la radiyo waa asal min usuul islaam laakiin waxaynu diidanahay waxaa weeye maa kaana min jinsi alxasadi waalbagyi waalظulmi waatibaaci alhawa iyo inaad dadka ku xukunto biاshubahaat wاldunuun wاlcamali biاlmushtabahi min alqowl hayr alwaadix kaa marka noocaa ku dhisan xasadka ku dhisan xadgudubka ku dhisan in wixii adigu aad doonaysa ciddii ka hor timaadaba aad tiraahdo waa nin xun waa nin khariban waa nin jiran waa daalin faajira ah aad tidhaahdo ood axkaamta qaasiyadaa sii dayso ama waxaadan hubin ruuxii aad ku jarxidood wax kaga sheegto ama waxaadan hubin ruuxii aad ku goyso ood kaga tagto ood kaga fogaato yacni khilaafka noocaas ah ayaynu diidannahay oon ka hadlaynaa midkaana waa mid madmuuma marduud calaa saaxibihi midkaa waa in la yska ilaaliyo ilaahi subxaanahu wa tacaala ina addiina cinda allahi alislaam wama ikhtalafa aladiina uutuu lkitaab ila min bacdi ma jaa'ahum alcilmu bagyan baynahum ilahay wuxuu caddaynaya ahlu kitaabku inay isu khilaafeen fii ciisa aw fii nabiyina muxamed aw fii nubuwatii salawaatullahi wasalaamu caleyh isku khilaafeen bacda ma jaa'ahum alcilmu fii kitaab illahi altawraat walinjiil intay ogaadeen inuu nabigu xaq yahay diintuna xaq tahay ayay xasad dartii iyo dulmi dartii u diideen kitaabaa la diidaya baa ka adag bay la yimaadeen ninka loo yaqaano cumayr ibnu sacad ayaa wuxuu leeyahay oo ahaa nin waali ka ah xims amiir ah wuxuu leeyahay ina alislaama xaa'iqun maniic islaamku waa derbi iyo xayndaab adag buu leeyahay wa baabun wafiiq iyo albaab xooggan weeye buu leh islaamku haddaba derbiga xooggan iyo albaabka adaga ku yaalla waa guri weyn oo derbi weyn ku wareegsan yahay ganjeello adagoo laga soo garan leh faxaa'idu lislaami alcadl wa baabuhu alxaq buu leh islaamka derbiga ku wareegsanaya xaydaamka iyo gidaarkiisu waxaa weeye waa waxaa weeyaan buhi waa cadaaladda iyo garsoorka iyo eexasha la'aanta albaabka laga soo gala cadliguna waa xaq idan shay aad ku taagan tahay hadduu xaq yahay cadli baa tahay xaqiga cadligu waa islaazimaan mana kala tagaan falaa yazaalu maniican ma shtada sulطaanu walaysa shiddaة الsulطaani qatlan bالsayfi وdarban bالsawti walakin qadاءa bاlxaqi وأkhdan bاlcadli buu leeyahay u fiirsa fahamka salafka wuxuu leeyahay derbigaa waa taagnaanaya oo albaabka adag waa jirayaa inta ninka madaxweynahee mas-uulka ee boqorka ee muslimiinta xukumaaya asagu uu yahay nin awood leh adag uu yahay markaynu leenahay buu idhi suldaanka iyo madaxweynaha muslimiintu nin adag oo awood waa inuu yahay macnaheedu ma aha nin dadka laaya waa inuu yahay inuu yahay nin dadka shaabugoo jeedla ma aha walaakiin waa inuu suldaanku iyo boqorku iyo ninka mas-uulka uu yahay nin xaqa wax ku xukumo cadaalada iyo garsoorka iyo ee xashalaanta qaata waa inuu yahay abaqaat ibnu sacad bu hadalkaa ku yaalla mujaladka iyo taariikhu dimashqa mujaladka aad waxaynu oga jeednaa ruuxa muslimka ah yuusan ka fogaanin cadaaladda iyo garsoorka alla ka cabsiga yaan laga fogaanin rag iska dhici iyo rabbi ka baq isku meelma galaan ama isuma yimaadaan waa qaacida kufriya baaila waana bidaayat zandaqawl waidaa khaasama fajar waa calaamaadka munaafiqiinta wey waa nifaaq camali ama nifaaq kufri noqon karo oo caqadi noqon kara wey in ruuxa markaad hisaysaan aad xadgudubto waidaa qiila lahu ittaqi illaah akhadathu alcizatu biاlif faxasbuhu jahannama wa bi'sa almihaad waa hawshaa in layska ilaaliyo wey ilaahay ka cabso haddii lagu yidhaahdo waxaa nabiga ka asaxay idaa dukurtum biاllaahi faintahuu wإida xakamtum faacdiluu wإida qultum faaxsinuu faإna allaha muxsinun yuxib اlmuxsiniin nabigu wuxuu leehy salawaat ullahi wasalaamu calayh haddii rabbi laydin xusuusiyo oo alla laydin xusuusiyo oo ilaahay ka boqo ilaahay ka yaaba laydin yidhaahdo war ilaahay xusuusta war maxaa naga kaagalay iyo ma annagaad mas-uul naga tahay iyo war diinkusuux baa tahay iyo war maantao dhan maxaad la taagan tahay war hakaanasna naga leexo yaa noo qaadirsaday war shaqala'aan baa tahay shaqo yeelo meherad la'aan baa tahay meherad raadso waxyaaba noocaasoo kalea looma baahno waa shuqul iyo dhaqan munaafiqiin weeye haddii rabbi subxaanahu wa tacala ruux muslima iyo hayrkiiba rabbi ku xusuusiyo nabigu wuxuu leeyahy fantahu istaaga arrintaa qaata xusuusta dhagahiya laabta u ku dhaqma haddaad wax sheegaysaan hadal wanaagsan weer wanaagsan oo hufan ood ka fiirsatay oon walaalkaa dhaawacaynu dhib keensanayn la imow haddaad xugum iyo gar iyo geed gashaanna ood muslimiin kala dhex gashaanna facdilu hadal haddaad odhanaysana fa axsinu ina allaha muxsinun yuxibu lmuxsin ilaahay waa muxsin waa samafale waa axad samaha jecel dadka muxsiniinta ayay wanaagga sameeya rabbi waa jecli subxaana wa tacaala arrintaa marka waa in lagu dadaalo markaynu ruuxa mukhaalifka ah ama arrinta kugu khilaafsan ee soo horjeeday aynu ka hadlayno qaab loola dhaqmay shareecadu leedahay nin kastaba ma aha jaantaa furan garow lagu daayo gafuurdhaaf hawshu ma ahee quyuud iyo dawaabid iyo xakamay leedahay laba maqaan baa u baahan in la kala qaado gafka iyo khada'a ah uu ruuxan galay iyo ruuxii waa laba kala shay khaladka ama bidcada ah ama kufriga ah ama fisqiga ah ama aan habboonaynee ruuxu ku dhacay waa shay ruuxii hawshan sameeyeyna waa shay ujeeddadaadu kow waa inay noqoto khaladka inaad tacdo waxa uu hebel sheegay ama noocaya noocaasa ama kitaab hebel ku qoran ama meeshan laga sheegay saa iyo saasay ku khaldan tahay bacdamaa asagaa kala hadashay horta ood u naseexaysay asal ahaan ood asagii waanaysay si khofyo ah markuu kaa qaadan waayo kadib ummadda ooga dig marar badanna waxaa dhici karta inaan duruuftaaba aysan kuu saamixin duruufta oo ay hawshii keento inaad si toosa ah uga hadasho adoon asagiiba soo marin ayadna way bannaantahay bacd alaxyaan bay bannaan tahay almihii muhimmaddu waa inay tahay khaladkaa inaad caddayso ummaddana u caddayso ilaahayna subxaanahu wa tacaala aad ugu dhowaato waa asal gooni ah taa waxaa loo yeelhayaa xifdan wa xifaadan wa siyaanatan liddiini walishariica alislaamiya khaladka in la baraarujiyo ummadda laga qabto soomaalidu waxay tidhahdaa been horraysay run dambaysay ma gaadho in maqaamka labaadna waxaa weeye in ruuxii muslimka ah ee khaldamay asagii la saxo asaga markaynu saxayno waxaanu ku saxaynaa biuruq cilmiya xakiima madruusa min qabl baan ku saxaynaa in loo naseexeeyo lawaaniyo si falsan culimmadu waxay leeyihiin qowluhu tacaala waina aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin maxaa looga jeedaa nabigu markuu leeyahay annaga iyo idinkaa kii xaq ku taagan midunbaa baadicad ku taagan nabigu salawaatuullaahi wasalaamu calayhi shaak ma aha ma shakiisano diintana shaki kama qabee waxaa loo yaqaano usluubu lmuxaawara layin soo dhowaysaa le waa almuruuna ruuxa inaad soo jiidato ood gacanta soo geliso saad wax oga dhaadhicisaa loogu talagalay wainna aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin ama tahakum ku sheeg ama wax kale ku sheegay waxay culimmadu leeyihiin waa usluubka loo yaqaano usluub almuxaawara allayina waalmuruuna fii muwaajahati almukhaalif ninka kaa soo horjeeda markaad radinayso waxaa la doonayaa marka koobaad inaad ixtiwa' ku samayso uusan kaa fiigin uusan kaa baygagin uusan cararin kuu soo dhowaado kuu joogsado kadib baad wax ka dhaadhicin kartaa oo safaxaadkiisa wixii ka buuxay aad masixi kartaa haddii safxa baydaa aad heshana aad wax ku qoran kartaa laakiin marka horeba haddaad ka bilowda erayo kulkuloo aad adag aad ka bilowdo ruuxu waa baygaga bannaan ku dhacaya kadibna waxba ka sixi maysa fatawakl cala allah inaka cala alxaqi almubiin nabigu waa u caddaa laakiin usluubkaasa nabiga la baraya muuse iyo walaalkii faquulaa lahu qawlan layina baa lagu yidhi afjari khalq illaah baa lagu yidhi ku dhaha idan waa inaynu kala qaadno khada'a ee bidcadaa ama kufriga iyo fisqiga aynu saxayno in ummadda uga digayno siyaanatan liddiin waxifaadan calayha waxifaadan laha iyo ruuxa muslimka ee khaladka galay asaga waxaa loo firin quyuud maxaa ku kallifay mawaanicdii meesha ma ka baxeen shuruuddii ma laga helay tabdiiciisa iyo tafsiiqiisa iyo xukunkiisaaye ahlulcilmi alkibaar waljahaabida baa iska leh iyo ninka markaa awood u leh oo ilaahay dartii ay ka tahay mas'aladaas wuxuu leeyahay ninka loo yaqaan ibnu rajab markuu sharxahayo waa in badan in la iska ilaaliya buur in badan ruuxa muslimka waa inuu iska ilaaliyo asagoo ummadda u sheegahayabuu inuu xaq difaacahayo oo diinta uu difaacayo addifaac can ahli sunna addifaac wadab wاhawd can xiyaada ahli sunnati waljamaca ku haya ayaa waxay xaqiiqadu tahay bun wuxuu difaacayaa can masaalixihi wuxuu difaacaya can shaykhihi wuxuu difaacaya can jamaacatihi wa xisbihi wuxuu difaacaya can usratihi wa cashiiratihi wuxuu difaacaya can aa'ifatihi wuxuuna u gelin buu idhi shaar diimeed iyo shaar halgan iyo jihaad buu gelinhayaa buui arrintaa dad yar baa ka badbaada buu leehay almuhim hawshaa waa in lagu baraarugo khaaa meeshan ka yimaada waxaa waye marka masale asalkaa la taaganya koobadaanu tilmaannay waxaa ka yimaada dadka qaarkood inay ku xabeebtaan oo wakhti uu kaga dhammaado ashkhaastii khada'a gashay in la jarxiya bas dadkii khada'a galay ee khaladkan dhex fadhiistay biacyaanihim wa bidawaatihim in la naqdiyo la jeexjeexo carabka lagu dhadhajiyo ayaa wakhtiga kaga dhumaa ayagoon awood u lahayn inay khaladka caddeeyaan wejka uu ku khilaafsan yahay kitaabka rabbigay ama uu ku khilaafsan yahay sunnada ama ijmaaca muslimiinta mukhaalafada lmukhaalafa iyo lmukhaalafa iyo meesha khada uu ku jiro ayagoon awood u ula inay caddeeyaan in cajallo fara badan iyo wakhti fara badan iyo inkam fara badan uu ku baxo ninkaa in la caay hebel iska ilaaliya hebel soo maaha nin khariban weeye war see ku khariban yahay xaggee ka khariban yahay maxaa keena inuu khariban yahay xaggee ku dhumay maxaa u daliil ah ummadda inay ka saxaan ma awoodaan laakiin waxaa lagu xabeebtay cajale laga buuxshay wakhti ku dhumay dhaqaale iyo fasility ku baxay inay ninkii asagaa jarxiyaan biacyaani waana khalad khaldan wey salafka dhaqanka maysan aqoon waa in la iska ilaaliyo xaqiiqada waxaa tilmaamaya ibnu taymiya wuxuu leeyahy waina kaiira minman samica dama alkalaami mujmalan aw samica dama aa'ifati mujmalan wahuwa laa yacrifu tafaasiil alumuur الأمور لم يصل إلى الغايات التي منها تفرقوا واختلفوا تجده يذم القول وقائلها بعبارة ويقبله بعبارة أخرى التي ذمها من أشخاص آخرين بحسن الظن منهم فهو يحكم على الأشخاص لا على العبارات بوله وعلى arkaysaa buu dadka maqlay kalaamku iyo falsafadu waa shay xun bay maqleen ama طaa'ifa fulana aljahmiya alashcariya almuctazila iyo kayrkoodba alqadariya waa niman xun buu maqlay laakiin xaqaa'iqda iyo faahfaahinta meesha taallay lama socdo haayadii nimankaa loo caayay salafku u caayeen weli muusan taabanin buu leehay mana dareemhayo weli ummaddan iskhilaaftay iyo jahmiyadu iyo kuwan waxay u kala tageen waxaad arkaysaa buu idhi isagoo caayahaya arrinbuu madhab buu caayahaya ama xugun buu caayaya iyo ninka yidhi xugunkii hadda kahor uu caayayey ama shalay uu caayayey uu dhaleecaynayay asagoo ammaanaya ad arkaysaa buur wuxuu marka hore u caayahayay hebel baa yidhi haddana wuxuu u ammaanahayaa hebel baa yidhi labada hebel buu ku kala sokarsan yahay kan waa ninuu jecel yahay qoyskiisa ururkiisa akiisa aktiisa muxtaramkaa kanna waa nin ka soo horjeeday idan macnaha meesha yaallaayay waa baailkii laakiin baailka marka hore nin baa la yimid oo col la yahay hingooliy wuxuu ku qabanaya udub buu ku qabanaya waa taqraarahaya haddana waxaa leeyihin saaxiibkii waa soo dhawaysanaya haddaba ninkaas sidiisu wuxuu xukumaba ashkhaasta dadkunbuu fiirsadaa ee ma eegabu nuxurka iyo macnaha meesha yaalla iyo cibaarada iyo qowlka midna eega maayo almuhim waxaan leenahay khada in la caddeeyo waa mas'ala iyo asal qaa'ilkiina waa asal kale u baahan asna in lala dhaqmo waxaa kaloo meesha ku jira waxaa kaloo isaguna meesha ku jira oo loo baahan yahay in la tilmaamo ruuxa muslimka ah waa in maqaalaadka iyo aqwaasha iyo masaa'ilka laysku hayo markuu iyo dadka ishayaay markuu dhexgalaya ama u eegaya ama xaqiiqada u dhabagalayaay uu waxay hore qalbigiisa ku jiray nafradii ama nin jeclaysi oo dhan buu ka baxo si mawduuciya waa inuu hawsha u galo si mawduuca waa inuu u daraasaye khilaafku meeshuu ku salaysan yahay waxa laysku hayo muslimiintu waxay kala tabanayaan ninkan le daalim baan ahay ee madluum baan ahay iyo ninka dulmiga lagu sheegtay baa inaad fiiriso hadal aad u qiimo badan buu leeyahay ninka loo yaqaan ibnuqayim raxmatullah wuxuu leeyahay faida aradta aliطilaaca cala kunhi اlmacna hal huwa xaqun aw baطil fajaridhu min libaasi اlcibaara wajarid qalbaka min alnafrati wاlmayl uma acطi الnadara xaqah talaabo qiimo badan wey wuxuu leeyahay markaad doonaysa inaad dhabta soo taabato waxa raggan ay isku hayaan ama muslimiintu ay isku hayaan ama shayga loo caayayo ama loo ammaanayo markaad doonaysa inaad xaqiiqada soo taabato shaygan ma xaq baa ma gar baa mise waa gardarro ma baatil baa mise waa xaq aad doonaysa inaad taabato wuxuu leeyahay fajaridhu min libaas alcibaara hadalkan dharku labisan yahay ka dhig buuri hadalkan macnaha meesha ku jira dharkuu labisan yahay alfaadda ah ee qurquruxsan meesha ka saar buul qalbigaana waxaad ka saartaa didmadii ku jirtay ma hebel maya aniga hebel waxba qaybsan mayno gaal hadduu yahay islaam baan ahay ay timaha annagu waa isku dhinacooba xirmaa isma arki karo warkaad soo jiboorto cararka iyo dareenka iyo didmada kugu jirta qalbiga ka saar kadibna ruuxaad jeclay jecliisi meesha ka saar bur waalmayd ruuxaad xaggiisii u badnayd xaggaasaan kollay anugu ahay jooji ahaydaa jooji kan kollay isma arki karra jooji iyaduna maxaad samayn kadib wuxuu yidhi si toos ah oo cadaalad ah u fiiri wixii laisku hayay naadiran bicayni alinsaafi walaa takun miman yanduru fii maqaalati asxaabihi waman yuxsinu eh, adanna bihi nadaran taamman bkuli qalbihi uma yanduru fi maqaalati khusuumihi waman yusiiu danna bih ka nadari shazari wاlmulaaxada wuxuu leeyahay sheekhu ha noqonin dadka asagu uu jecel yahay gartooda iyo maqaaladooda iyo weedhooda ku fiiriya ilnaxariiseen ninkuu necab yahay wuxuu watay iyo gartiisii iyo kitaabkiisi iyo ku fiiriya ilboodo waad ka boodi siiba firin maysidba ka socontanaa iska badaakan waa gabor baan aqaanaa ka bood lama rabo warka asaga war si degan oo miisaaman oo kaatiyo wuxuu u akhri ha badboodin wadaadkan aad jeceshay warkiisi waa adiga lugaha oola kala baxay ee koobka shaa u shubtay ninkan aad ku kacsan tahay ha digdiglaynine tartiib wixiisa fiiri walaa takun buu sheekhu leeyahay miman yanduru fii maqaalati asxaabihi <clears throat> bkuli qalbihi uma yanduru fi maqaalati khusuumihi waman yusiiu danhu bihi ka nadar shajar shajarku waa shaygu kaga boodo ishaad kala boogto adoo indhahaas ku hayo indhaha qadbinayaad la boodaysaa faannaadiru bicayni alcadaawati yara almaxaasina masaawiya wاnnaadiru bicayni almaxabati cagsuhu sheekhu wuxuu leeyahay ninka waxaad jeceshahay waxaad ku fiirin il wanaagsan oo naxariiseedo bal shaygaad jeclayd iyo ninkaad jeclayd weedhiisii oraadiisii ceebtay lahayd iyo dhalliishay lahayd wanaag bayba ku noqonba soomaalida waxay dhaheen nin baa gabadh la soo baxay waa taqaanaane haweenay laga quruxsanaabuu la soo baxay markuu reerka keenay baa le ortantee dhahaysay tan maxaa kuu geeyey xuu niman yahoo ka soo maraan ka taagana gabadh waa quruxsan tahay nimankii wuxuu yidhi xaggaasad ka taagantihiin dhankan kale anuu ka taagnahay balka soo maro bal saa u eega dhankaa ka fiiriy sanqarorkaa saarana gabadh quruxsan weeye idan gabadha asagu waa la dhaco marka horuu cabbay oo waa watay ruuxaad jeceshahayna xumaantiisoo dhanba waxay kuu noqon wanaag iyo maxaasin ba isu bedeli laakiin ruuxaad nacab tahay wanaaggiisa xumaan ba isu beddelaya sheekh wuxuu leeyahay wamaa salima min hada ila man araada allahu karaamata wartadaahu liqabuuli اlxaqi arrinta ayada ah dad yar baa ka badbaaday buu sheekhu leeyahay inaad markaa wax qiimaynayseed qadarayseed garta goynayso qalbigaada nacaybkii ama jacaylka ku jira xaggaa dhigto hadalkii aad qiimaynaysana erayaha wan wanaagsan iyo naashnaashka aad ka goyso kadibna il cadaalad wixi ku fiiriso dad yar baa ilahay subxana u irsaaqay buu leeyahy dadkaasoo rabbi uu doortay xaggana uu karaamay raallina ka noqday waqad qiila وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا erayadaas gabaygaasuu sheekhu sii daayay wuxuu leeyahy waa ahlu kulli nixla intanaan ka rabaayo qolyo kastoo mabda aaminsan ama wax taageersan wamaqaala yaksuuna nixlatahum wamaqaalatum axsana maa yaqdiruuna calayh min alalfaad xaqiiqo uu taabtay wey waana runtii raxmatullahi calayh wuxuu yidhi nin kasta oo mabda aaminsan ama madhab taageerahaya ama diin taageerahaya nin kasta wuxuu asagu aaminsan yahay wuxuu ku cabiri una jeedinayaa una labisayaa weedhahu awoodaya alfaadu isticmaali kara midda ugu quruxsan waxaad dhihi anu waxaan ahay salafi qox ah saaxibu xadii sunni mia bilmia amaa haadaa soo ma aha waxaa dhihi yahrif maa laa yacrif waxaa weeyaan waa jaahil mutadafir cala alculamaa fuwaysiq baad la soo istaagaysaa yacni ninkaa inuu ka soo horjeedo iyo mabda'aad diidan tahay cibaarada u qallabsan ee u foolxun ee ummadda ruuxan ka fogayn karta ka caydhin karta ee iska duwa waa la lahaaye ay dadku odhan karaan ba u isticmaalaysaa amaa taaba waad qurxinaysaa muctadila maxay dhaheen naxnu ahlu tawxiidi waalcadl tawxiidka kuusha waa maxay waa nafyu sifaat illahi subxaana wa tacaala hada huwa tawxiid cindahum cadligu waa maxay waa nafy alqadar agtooda nafyu alqadar weeyaan iyo iyo khalqu afcaali cibaad inay inkiraan wey oo yidhaahdaan kulliyan aw jus'iyan afcaasha addoommuhu qaybanaysa samaynin baa jira sharkoo kale addoonkaa abuuroo sameeya ilahay shaqal kuma laha idan wixii diinta dhanba ka hor imanaya diinta duminayay ayaa wuxuu u labisay shaara atawxiid waalcadl mid baa arkaysaa u labisaya halgankii iyo in gaalada la yska dhacasho madhab alkhawaarij waaltakfiir baa lagu leeyahay irjaagii wuxuu u bixinayaa alsalafiya almuctadila alsaxiixa ninba waa saas idan waxa weeye basharkao dhan baa saa iska oo nin kasta wuxuu isagu doonaayo shaarka u quruxsan buu u xidhahaya wuxuu necab yahayna shaarka u xun buu labisahaya hawshaa weligaa iska ilaalin waa ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا تغتر باللفظ كما قيل في هذا المعنى بو. انت انا نكون ختمنا ان شاء الله تعالى جمال بيدبتها قري wuxuu leeyahay sheekhu maqaaladii ka soo horjeeday iyo madhabka ka soo horjeeday waxay u labisayaan shaarka u xun si looga cararo bakti weeye iskaga cararo odhanaysa waa laga fogaanhaya laakiin ruuxa ilaahay basiire iyo fahmi uu siiyey erayahaas iyo waxa la naashnaashay waxa loo qurxiyey shayga saa loo sameeyo innaba ku kadsoomi maayo caamada iyo dadkaan waxba garanaynin iyo makasta ayaa waxaa lagu siraa oo indhaha la qabtaa muhiimaddu ma aha madhabkan iyo macnahan alfaadu la bisan yahay iyo nimanka hortaagan haybadooda iyo sharaftooda ma ahee waa nuxurku wuxuu yahay wey shaygu ma xaq baa mise waa baatil basiirada rabbi ku siiyey ee fahamkaas rabbi ku siiyey waxaad ku awoodaysaa inaad aad ku caddayso alfaadda wixii ka hooseeya ku hoos qarsanaa wixii hoosta kaga nabnaa baad intaad xumbada iska qaad iyo alfaadda meesha ka qaadad macnihoo keligaa meesha keenaysaa bu ama baail ama xaq ah weligaa buu dhi alfaadda la isticmaali iyo weedha la isticmaali culamadu waxay yidhahdaan quwat alcibaara quwat alcibaarati laa tadullu cala alxaq ninku markuu hadlayo ama hanjabayo inuu gugac ku hadlo ama ay alfaad quruxsan oo toostoosan oo xoog badan oo la naashnaashay oo la tirfac uu ku hadlo oo cod mallan yahay oo carabkiisu marnaba uusan istaagaynin oo fasiix baliiqa uu yahay laguma qiyaaso hawshaa ku mayso ruuxu inuu mucoqiyo xaq u taagan yahay xaqu wuxuu xaq yahay macnaha uu xambaarsan yahay shaygu macnahaas waxaa laga yeebo taquulu hada jana naxli tamdaxuhu wain tasha qulta daa qayu zanaabiiri madxan wadamman wamaa jaawasta wasfahuma walxaqu qad yactariihi suu tacbiir wuxuu yidhi soo qaad malabkaoo kale tusaale gaaban malabka haddaad doontood caayayso waxaad dhihi buu idhi waa xoon matagii wey ila baalkan ilaan shinnida samaysa malabka waa baalkan xoonka loo yaqaano waaweyn waa dhuug iyo baal cad weynaada un weye ama waa baalkan xoonka dadka laxda leh dadka laaye ee oo waaweyn un wey ilaan xoonka waa isku dhow yihiin markaba aad malabkii wanaagsanaa ee macaanaa ee shifaaga ahaa wauxaa rabuka ila naxli an ittakhidii min aljibaali buyuuta wmin ashajari wmima yacrishuun si aayadda ka dambaysa uma kuli fiihi shifaau linaas baa ku jira idan waad caayaysaa inaad dhaleecaysaa rabta dadka aad ku dirto waxaad war naga daaya malabna ma ahe wuxuu waa maxay waa xoon ama dhuug matagii weeye culu waxay leeyihiin dee mowtaaye malabku mashinida matageediba mise waa saxaradeedu waxay xag damba ka keenta mise laba naas oy ku sheegeen wadaadaha qaarkood in labada garbaab ama labada baal hoostooda ay ku yaalaan caano ka yimidba haddaad tiraa afku ka yimaadaa matag wey haddaad tira xagga dambu ka yimaadaa saxaro wey haddaad tira garbaha wax ka soo baxa weeye waa caano xayawaan hayri maakuul laxmi ah ayib saa doontaad u dhig waa markaad caayasa wey laakiin markaad ammaanayso waxaad dhihi buuhi haadaa jana naxli waa malab saafi ahoo nasharaala oy shinni samaysay dad la soo istaagi waad ammaanaysaa marna waxaad dhihi waa matag wuxuu ku leeyahay damman wa madxan haddaad ammaantayna ammaantiisii run baad ka sheegtay haddaad caydayna caydii run baad ka sheegtay buuri wmaa jaawasta wasfahumaa walxaqu qad yactarihi suu tacbiir shay xaqa ahaa ee khayrka ahaa waxaa laga yaabaa ninka cabirahaya ama matalahaya nin afgarooc ah oo goraya ciiloo kale inuu noqdo oo xaqi u caddayn waayo baadilka ninka matalahayaee u dagaalamhayana uu yahay aftahan balaayo qaba ah oo badan soo rogay idan marka aftahannimada iyo cibaarada xooggeeda iyo miisgaraaca waxba ku miisaamaymaynay miisaanku waxaa weeye macnaha iyo nuxurka hadalku xambaarsan yahay hawsha ayadaa waa inaan weligeed laga boodan weeye marka waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda muslimiintu waa dad walaale ah allaha looga boqo ilaahayna laga yaabo maanta waa adduunyo barrina waa aakhiro ruux kastana wuxuu kasbaday buu mudan doonaaye qabiil iyo qoysdan raaci mahaye wixii la xallinaya ama dhib ah si farsan oo cadaaladoo suraha loo xalliyo ilaahayna subxaanahu wa tacala laga yaabo wabilaahi towfiiq